alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna wاkfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin ayaynu kusoo jiray xadiiska lix boqol iyo siddeed iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo shan iyo soddon wa can sacbi bni jasaamata radia allahu canh qaala ahdaytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ximaaran waxshiya asacb ibnu jahaama waxauu yidhi ahdaytu waa u hadiyeeyey oo hadiyad baan u siiyey rasuulallahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ximaaran waxshiyan dameer dameer dibadeed ah ama faraw ama gumburi ayaan waxaan u siiyey hadiyad faraw waa carabi oo dee waa alfara waa farowga waa soomaaliyoobay qaala ahdaytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ximaaran waxshiya faraddahu calay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa igu celiyey buuri oo hadyaddii igama aqbalin falamaa ra'aa markuu arkay maa fii wajhii wejigayga waxa ku sugan in arrinkii aanan jeclaysan waxoogaa aan dhibsaday inuu hadiyadda igu diido qaala wuxuu yidhi innaa anagu lam naruddahu calayka kugumaanu radinoo kaamaanu aqbali waayin oo kugumaanu celin ilaa liannaa xurum inaannu xurum nahayoo ixraamo nahay mooyaane si kale kugumaanu diidin la taqtulu sayda wa antum xurum yacnii sababtaannu kuugu diidnay aanu kaaga aqbali weynay hadiyaddan waxa weeyaan inaannu xurum nahay aannu ixraamo nahay ruuxa ixraamannama ugaadhsan karo ugaadh isaga la aawadii loo ugaadhsadayna ma cunaayo sacb ibnu jahaama isagu muxrim ma ahayn laakiin nebigu wuxuu ugu diiday markan wuxuu u maleeyey inuu iyaga aawadood u soo ugaadhsaday haddii ruuxa muxrimka ah aawadii loo soo ugaadhsadana ugaadhaasi uma bannaanaanayso laakiin ruux aan muxrim ahayne hadduu iskii isagu u ugaadhsado oo dabeedna hadyad uuga keeno waa u bannaan tahay inuu cunaa waa u bannaan tahay mutafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaq xadiiskan waxaa laga qaadanayaa dameer dibadeedku inuu yahay ugaadh xalaalna uu yahay dameer dibadeedku inuu markaa inuu ugaadh xalaala yahay baa laga qaadanaya mahmaada ay yidhahdaan kullu saydi fii jawfi alfara waxay yidhahdaan saddex nin baa wax ugaadhsaday markaasaa ninba wax helay markii dambaa dabeed markaa waxabay labadii kale isu faaneen anaa kaa ogaadh wanaagsan waxaan helay baa kaa wanaagsan iyo waxaan helay baa kaa wanaagsan kii damardibadeedka soo ugaadhsaday farowga soo ugaadhsaday ayaa wuxuu yidhi kullu saydi fii jawfi ilfara ugaadhoo dhammi waxay ku sugan tahay caloosha farowga bimacnaa waxaweye farow baa isku fuuqsaday farow ayaa isku fuuqsaday xadiiska waxaa laga qaadanayaa ruuxa muxrimka ah inaan ugaadha berrigu u bannaanayn waa sida aayadduba sheegaysa laa taqtulu sayda wa antum xurum waxaa laga qaadanayaa haddii aawadii loo ugaadhsado iyadana inaan la cunayn oo cidda muxrimkii ayna cunayn innaa lam naruddahu calayka ila lianna xurum waxaa laga qaadanayaa qasadka loo ugaadhsaday hadduu yahay markaa in ciddan wax laga siiyo ama yaga loo ugaadhayo loo soo dilaayo walow hadyadba ha loogu keenee hadyaddaa inaan la aqbalayn waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam hadiyadda saxaabadiisa waa ka aqbali jiray sida axaadiis kaleba ku soo aroortay kaana yaqbalu alhadiyata wa yuhiibu calayha waxaa laga qaadanayaa sida nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa xataa shucuurkooda yacni u ilaalin jiray nafsiyaadkooda iyo waxa ku suganna wejigooda inuu ka akhrisan jiray oo ka fahmi jiray falama ra'aa maa fii wajhi qaala ina lam naruddahu calayk waxaa laga qaadanayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dooni jiray hadduu arrin sameeyo arrinkaas sababtiisa ay inay garanayn saxaabadu inuu sababta u caddayn jiray si aynay waxba naftooda ugu sugnaan oo kahashadaa uu kahday in hadiyaddii uu ka aqbali waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam si ay naftiisa uga baxdo ayaa nebigu sababtii u caddeeyey inaa lam naruddahu calayka ila lianna xurum macno ahaanna waxaa kaloo laga sii fahmayaa haddii aan maanica laga maran yahay hadiyadda waa ka aqbali lahayn waxaa laga qaadanayaa waraca nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xalaal miiradkiisa waayo hadda xaaladdan dee ma ogeyn nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu iyaga aawadood u ugaadhsaday laakiin maadaamay muxtamal tahay maadaamay muxtamiltoo suuragal tahay inay sidaas u dhacdo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa iska daayey inuu markaa cuno xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wacan inawaas bni samcaan radia allaahu canh qaala sa'altu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam can ilbiri walismi annawaas ibnu samcaan simcaan iyo samcaanba waa la yidhaha siinka la kordhigo ama lahoos dhige wuxuu ihi waxaan weydiiyey rasuulka sala allahu aleyh wasalam can ilbiri khayrka ayaan ka waraystay walismi iyo dembiga ayaan ka waraysto labadaba iga warran baan ku idhi fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam albiru birigu khayrku ama khayr oo dhan waxaa kulminaya xusnulkhuluq waa akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan walismu dembiguna maa xaka fi nafsik waa waxa naftaada ku noo noqda fii sadrika imalaa nusakha qarqorayaan aduu waa laba riwaayo labaduba muslim ku sugan fii nafsika iyo fii sadrika aniga fii nafsika ii qoraya laakiin waa laba riwaayo labaduba muslim bay ku sugan yihiin maa xaaka fii sadrika waa wixii laabtaada ku noqnoqda ama maa xaaka fii nafsik wa karihta an yaalica calayhi nnaas wa karihta aad nacdoo karaahiyaysato an yaalica calayhi nnaas dadkuna ay inay kugu taalacdaan oo kugu arkaan wixii naftaadina ay ku noqnoqonayso naftaada xaganaya dadkana aad karaahiyaysanayso inay kugu arkaan waxaasi khayr maahay waa shar rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khayr baa waxaa kulminayaa inuu yahay akhlaaqda wanaagsan inuu yahay albiru xusnu lkhuluq ya jimaacu lkhayr waxa weeye waa akhlaaqda wanaagsan weeye ruux haddii akhlaaqdiisu wanaagsan tahay khayr oo dhan waa hayaa haddii xataa akhlaaqdiisu ayna wanaagsanayn waa inuu isku dayaa inuu akhlaaqdiisa wanaajiyo ya oo altakhalluq iyo alkhuluq baa kala jira alkhuluq waa markuu qofka dabeeca u tahay altakhalluqna waa markuu iska doondoonayo isku kallifaayo akhlaaqdiisii inuu wanaajiyo akhlaaqda wanaagsan iska yeelyeelayo marka inuu qofku isku kallifo oo iska doondoono ayaa fiican haddii aanu markaa dabiica u ahayn dembiguna waxa weeye waa wixii nafta xaganaya ama nafta ku noqnoqonaya ama laabta ku noqnoqonaya lala dhuumanayo oo dadku inay kugu arkaanna aad nacayso waxaase khayr maaha waa shar sababta loola dhuumanaya waa maxay yacni waxa weeye waa in markaa shaygaasi uu shay naftu ku xasilayso aanu ahayn shayga dembigaana naftu kuma xasisho dadka la karaahiyeysanaya inay taalacdaanna waxaa loo jeedaa waa dadka wanaagsan waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus wa ilaa dadka xun waxaa xun lagama qarsado ya laakiin cidda markaa la xushmaynaya laga qarsadaa oo lays yidhaahdaa waxaayaynay kugu arkin waa cidda wanaagsan xadiiskii muxuu sheegaya culamada qaar ay taxsiinin jireen istaxi illaaha kama tastaxii rajulan min saalixi cashiiratika laa yufaariquk allah uga xishood sidaad uga xishoonayso nin waxa weeye qaraabadaada iyo cashiiradaada iyo qoyskaaga raaskaaga dhowaanshaha badan ka mida oo saalix ah oo wanaagsan saad uga xishoonaysoo kale ilaahay uga xishoon min saalixi cashiiratika laa yufaariqu marka dadka saalixiinta ah xumaanta waa lagala xishoodaa laakiin dadka markaa iyagu xunxun ee fusaaqda ah cidina waxba kama qarsato cidina waxba kama qarsato waa laga yaabaa dee hadduu isagu qof salaax u muuqdo inuu qof wanaagsan u muuqdo hadduu isagu u muuqdo inuu is yidhahdoo kale waa kugu ceebaynayaan waa iska dhici kartaa inay markaa uu ka yaro qarso laakiin caadatan cidda xumaanta samaynaysaa ciddii xumaanta u saaxiibka ahayd ka qarsan maa shayga markaa sharkaa nafti ku xasili mayso albiru maطma'anat ilayhi nafsu waطma'ana ilayhi alqalbu waa ka xadiiska kale sheegaya khayrku waa ah waxa naftu ku xasilayso qalbiguna ku xasilaayo xadiiska can cabdillahi bni camr bni caas radia allaahu canhuma qaala wuxuu uhi lam yakun rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama faaxishan walaa mutafaxisha wuxuu ihi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam ma ahayn faaxishan mid afxun ma ahayn oo faaxish ah walaa mutafaxishan mid markaa xumaanta iska doondoonoo isku kellifana afxumada isku kellifana ma ahayn faaxishku waa qofka dabiicada ay u tahay afxumada afkiisa had iyo jeer wax xumi ka soo baxayaan cay iyo waxxun baa sidaa afkiisa uga soo baxaya kaasi waa faaxish fuxshigaa dabeeca u ah mutafaxishkuna dabeeca uma aha marka hore waa ruux hadal wanaagsan laakiin marmar buu iska yeelyeelaa oo isku kallifaa afxumada ya oo casaan ka saaraa marka labada midna ma ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wa kaana yaquulu wuxuu ahaan jiray mid yidhaahdaa inna min khiyaarikum axsanakum akhlaaqa inna min khiyaarikum kuwiinna khayrka badan waxa ka mid a ee wanaagga badan axsanakum akhlaaqa ka idinku wanaagga badan xagga akhlaaqda ayaa markaa kuwiinna khayrka badan ka mid a muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu afxumo ka dheeraa yacni si waxa weeye haalib ah oo fara badan iyo si naadira mid walba inuu uga fogaa dabeecna uma ahayn afxumadu marmarna iskama yeeli yeeli jirin afxumada inuu la yimaado waakii xadiidka la sheegaayey nimanka yuhuuddu markay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay salaamayaan inay odhan jireen assalaamu calayk waxay moodsiinayaan inay ku yidhaahdeen assalaamu calayk laamkayna ka tegayeenoo assaamu calayk bay odhan jireen habaar bayna noqonaysaa markaa assaam waa geerida geeridii korkaaga ha ahaato dhimo bay ku odhan jireen waxay doonayaan iyagu inay habaaraan nebiguna u duceeyo oo wa calaykum assalaam uu ku yidhaahdo oo deedna duca nebi ay helaan ila way garanayeen inuu nebi yahay ya markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wacalaykum assalaam kuma yidhahdee wacalaykum buu ku yidhahdaa waxay noqonaysaa waxaa noogu ducayseen idinkuna hela hadday wanaag ku duceeyeen iyo hadday xumaan ku duceeyeen mid walba waana ku baraarugay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waa dareensanaa inay habaarayaan haddana eray ay diidaan ma tusin caaishaa dareentay inay laamkii ka tageenoo assaamu calayka ay yidhaahdeen markaasay xanaaqdo waxay ku tidhi wa calaykum assaamu waaddaamu wallacna korkiinna geeri iyo ceeb iyo lacnadiba korkiinna haato markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa caaishatu ina allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxusha ilaahay fuxshiga ma jeclaa afxumada dabeecan loo leeyahay iyo afxumada layska doondoonayo wakhtiyada qaarkood laysku kallifaayo allah ma jeclaa saa inaad tidhahdo maaha inuu leeyahay oo saa la waajahdo ayuu tilmaamaya markaasay ti yaa rasuul allahi miyaad maqlay waxay ku hadleen assaamu calayka bay yidhahdeen oo miyaad maqlayn buui waxaan ku idhi wa calaykum baan ku idhi wa calaykum waxay noqonaysaa waxaad noogu ducayseen yacni hela hadday salaan qumman ku duceeyeen salaanta qumman in loogu duceeyo nebigu ugu duceeyaa ka dhalanaysa ya haddii waxa weeye wax kale ay ku duceeyeen oo geeri ku duceeyeen iyo habaarna tii inay helaan baa loogu duceeyey laakiin afkiisa ma soo marin nebigu erayga assaam oo calaykum assaam ma odhan isagoo og assaamu calayka inay yidhahdeen markaasuu yidhi waxa weye innaga waa laynoo aqbalayaa ducada aynu ku ducayno innaga ku nidhaahno laakiin iyagu waxay inagu yidhaahdaan laynoo aqbali maayo mawdicu shaahid waxaanu jeednaa nebigu wuxuu ku inkiray calayhi salaatu wasalaam caaisha u diidey inay yuhuuddii ku tidhaahdo muwaajahatan ay u tidhaahdo wacalaykum assaamu waddaamu wallacna iyadoo weliba aargoosi xaaladan u odhanaysa kuway ka odhanaysana ay tahay cadowyadii ilaahay yuhuudeed ee nebiga ilaahay ka gaaloobay ee la colloobay ee dilkiisa isku dayaayey ee haddana geerida ku habaaraya ayuu markaa nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sidaas inay ficnayn bal haddii ay caynkaa tahay cadowgii ilaahay yaa oo allah ka kufriyey nebigii ilaahayna beeniyey oo ka gaaloobay lana colloobay nebigana habaaraya in sidaa lala waajaho haddii la diido aargoosi loola waajaho bal qof muslima ka warram bal aargoosi haddaynay ahayna layskaga bilaabaya ka warram waxaa laga qaadanayaa yacnii in odhaahda iyo hadalka la wanaajiyo saasaa laga qaadanaya sidaas ayaa laga qaadanaya xaqa marka la caddaynaayo caddaynta xaqa la caddaynayaa walow ahlu bidacba ha la radinaye ma laasimsanayo ilaaba ilaa cay oo caddaynta xaqa la caddaynayaa cay yacni markaa wax la caayo keensan maayo laasimsan maayo marka in la door bidaayo akhlaaqda in la wanaajiyo afka la wanaajiyo hadalka la wanaajiyo ayaa laga qaadanaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa hadal wanaagsanaa waa jirtaa bacdu almashaayikh ama bacdu ahlicilmi salafan wa khalafan inay waxaweeye cidda ay radinayaan cibaarada adag ku isticmaali jireen laakiin khayru lhadyi hadyu muxamadin sala allahu aleyh wasalam anuun waxa ugu fiican kii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ugu fiican kii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ugu fiican ahlucilmiguna laba nooc walba waa lahaayeen mid carabkiisu adkaa iyo midaan carabkiisu adkayn mid walba waa lahaayeen laakiin khayru lhadyi hadyu muxamadin sal allahu aleyh wasalam ina min khiyaarikum axsanakum akhlaaqa kuwiina idinku khayrka badan waxaa ka mida kuwa ugu wanaagga badan xagga akhlaaq ahaan marka khayriyada waxyaalaha lagu helayo xusnulkhuluqaa ka mida xadiiska lix boqoliyo koob iyo soddon wa can abi dardaai radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal maa min shayin ahqalu fii miisaani almu'mini yowma alqiyaamati min xusni alkhuluq nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa min shayin ahqalu shay kaga culusi ma jiro fii miisaani almu'mini qofka muuminka miisaankiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame min xusni alkhuluq akhlaaqda wanaagsan wax kaga miisaan badani ma jirto yacni marka acmaashiisa wanaagsanayd la miisaamaayo wax akhlaaq wanaagga la miisaani ma jiro waxaa laga tilmaamayaa waa nisbi oo yacni idaafada acmaasha qaar baa loo eegayaa wa ilaa shaki waxaanu ku sugnayn tawxiidku inuu ka culus yahay laakiin wuxuu noqonayaa in laga tilmaamayo xasrigu idaafi laga tilmaamayo acmaalaha qaarkood marka loo eegaayo ama in badanoo camallada ka mida waxa ka culus xusnulkhuluqa ka culus wa ina allaha yubgid alfaaxisha albadiya ama albadii'a kee idiin qoran labadan ah, labada wajiba waa saa'iq waa fasiix albadii'a iyo albadiya marka albadiya la yidhaahdana hamsadii baa loo beddeleye oo ya'daa ya'da lagu idqaamay wa ina allaha allah yubgidu wuxuu nacaa alfaaxisha ka afka xun waa hadalkiisu xun yahay dabeeco uu yahay inuu iska hadal xun yahay ya oo albadiya ama albadii'a oo yacni markaa badaa'aduna waa xumaanta weeye macnihi baa lasii akidaya lasii adkaynaya yacni afxumada iyo hadalka xun ku hadla waa liitaayo wax liita oo xun buu ku hadla hadiyo jeer rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa albadiyu ama albadii'u huwa aladii yatakalamu waa ka hadlaya bilfuxshi xumaanta ku hadlaya wa radii'a alkalaami iyo hadalka kiisa liita ku hadlaya nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam akhlaaqda wanaagsan in miisaanka ay ku culus tahay laakiin waa goorma waa qofka markuu ula yimaado liajli illaah ilaahay dartii markuu u samaynaayo akhlaaqda wanaagsan buu sawaabkaa weyn iyo ajarkaa weyn ku helaya laakiin haddayna ilaahay dartii ka ahayn ee uu isleeyahay ha lagugu ammaano ama wax la mida dee sawaabkaa ku heli maayo camal kastoo sawaab lagu helayana dee waxay ku xidhan tahay in markaa niyo wanaagsan lagula yimaado marka akhlaaqda wanaagsan waa in ikhlaas iyo niyo wanaagsan lagu samaynaya oo lagula imanaya waxay dadku jannada ku galaan xadiiska soo socdaa inoo sheegaya inay ugu badan tahay taqwada ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan marka xadiiskanna wuxuu sheegayaa miisaanka inay ku culus tahay oo shay kaga culusi aanu jirin ee acmaal badan akhlaaqda wanaagsan ay ka miisaan culus tahay marka la miisaamayo waxaa laga qaadanayaa acmaasha addoommadu la imanaya in la miisaamayo waxaa laga qaadanayaa acmaasha laftooda miisaanku inuu ku dhacaayo waxaa laga qaadanayaa miisaan xaqiiqiya inuu jiro aakhire laysku ysku miisaamaya firaqa lumay qaar baa waxay yidhaahdeen miisaanka waxaa looga jeedaa waa cibaaratun can ilcadli waxaa laga tilmaamayaa un cadaaladun baa laga tilmaamayaaye miisaan dhabi ma jiro oo la miisaamayaa waa in la cadaalad samaynaya miisaanka looga jeeda laakiin saasi sax ma aha miisaan xaqiiqiyaa jira taana adiladu waa caddaysay axaadiistuna waa sii bayaanaysa miisaanka fadala baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiisulbitaaqa ka mid a ah axaadiista sheegaysa yusaaxu birajulin min ummatii yowma alqiyaama nin ummaddayda ka mida ah lagu qaylin doonaa buuhi maalinta qiyaame ninkaa waxaa u sugnaaday sagaal iyo sagaashan waraaqood oo mid walba ilaa inta ili wax ka aragto ay la egtay baaxaddeedu oo dembi ka buuxo ya markaasaa lagu yidhaahdaa miyay markaa waxa weeye xasano ma leedahay cudurdaar ma leedahay ninkii baa xishoonayo markaasuu odhanaya maya markaasaa lagu odhanayaa malaa'igtaydii wax qoraysay miyay ku dulmiyeen markaasuu odhanaya maya markii dambea loo soo saaraya warqad yar ay ku qoran tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxammadan rasuulu ullah markaasaa la odhanaya haa xasanaad baa agtayada ah ku ahaaday markaas warqaddaasi maxay ka taraysaa waxaasoo dembi ah maxay ka taraysaa markaasaa lagu yidhahdaa lagu dulmin maayo wax dulmi maanta kugu dhici maayo fatuudacu sijillaatu fii kifa mawdicu shaahid fatuudacu sijillaatu fii kifa walaa ilaaha ila allaahu fii kifa ya markaasaa waraaqihii badnaa ee dembiyada ahaa ee sagaal iyo sagaashanka ahaa ayaa kafad la saaraa kifa iyo kafa labada waa la yidhaha walkasru afsax in la kasriyo kifa la yidhahdaana fasaaxo badan sida kutubta luqadu qorayso laakiin wejiga kalena waa jiraan walaa ilaaha ila allahu fii kifa laa ilaha ila allahuna kafad baa la saaraa markaasaa fatasqu lbitaaqa wa tadiishu sijillaat warqaddii yarayd ee shahaadadu ku taallay shahaadataynku baa cuslaata waraaqihii fara badnaayee dembiyadu ku yaallayna waa fududaadaan marka miisaan xaqiiqiya inuu yahaa laga qaadanaya axaadiis kale iyo adillo kaloo sheegtayna waa jirtaa qur-aankana waa laynoogu sheegay yacni miisaanadu inay jiraan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa cidda markaa waxa weeye akhlaaqdaa wanaagsan ay wax u taraysaa waa ciddii ahluliimaan ah fii miisaani almu'mini yowma alqiyaama gaalkii dabeecaddiisaba hadduu wanaajiyo wax alle waxay aakhire u taraysaa ma jirto ya waayo wax camalow aakhire la tegayo wanaagsanba ma jiro camalladiisi waa bureen gaalnimadaa burisay waqadimna ila maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an manhuura waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa in ilaahay cidda afka xun ee bimacnaa fuxshiga iyo xumaanta iyo waxa liita ku hadasha oo ka caado yeelatay inuu ilaahay necab yahay wa ina allaha yubgid alfaaxisha albadiya dee khaslada uu ilaahay necab yahay in laga fogaadaa laga qaadanaya in ilaahay lagu sifeeyo oo ilaahay cadhadiisa iyo nacaybkiisu yacni markaa lama mid aha kuwa khalqigiisa ilaahay wuxuu necab yahay oo u cadhoonayaa oo u cadhoonayaa alfaaxisha albadiya marka sifatu yacni marka waxa weeye yacni buqdiga iyo nacaybka iyo cadhada allah waa lagu sifeeyaa laakiin sifaadka khalqiga lama mid ah xadiiska lix boqol iyo labiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo sagaaliyo soddone wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala su'ila rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can akari ma yudkhilu qaala su'ila rasuul sala allahu aleyh wasalam abu hurayra waxau yidhi waxa la weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam can akari ma yudkhilu annaasa aljanna waxa ugu badanee dadka jannada geliya ayaa la weydiiyey qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam taqwa allah waa allah taqwadiis oo baqashada allah laga baqanayo yacni jannada waa lagu galaa waa xusnu khuluq iyo akhlaaqda wanaagsan waa labadaa arrinba ugu badan waxa jannada lagu galaa wa su'ila can akari maa yudkhilu annaasa annaar waxaa kaloo nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam can akhari maa kii waxa ugu badan yudkhilu nnaasa dadka gelinaya annaara naarta gelinaya faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alfamu walfarju yacni afka iyo walfarju xubinta taranka ah labadaasaa ugu badan waxay naar ku gelayaan in labadaba loo isticmaalo yacni si xaaraan ah oo yacni afxumadii marka waxa lagu hadlo oo fuxshiga iyo hadalka xune lagu hadlaayo iyo xaaraanta lagu cunaayo afka iyo xaaraanta lagu hadlaayo iyo xubinta taranka ee sida xaaraantee loo isticmaalayo zinada iyo waxyaalaha la halmaala yacni lala imanayo ashyaada yacni meel xaaraana lagu isticmaalo zinadu waa tusaale un ya yacni waxa weeye si aan bannaanayn oo xaaraana haddii lagu isticmaalo iyaduna waxay ka mid tahay waxa naarta lagu gelaya ugu badanta alfamu walfarju rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxu uhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa xadiiskani wuxuu ka warramaya waxa jannada lagu galo oo dadku ku galaan inay ugu badan tahay laba shay taqwada ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan marka labada waa la laysku ladhaa ittaqi illaaha xaysumaa kunta wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan allah ka baq meel kastaad ku sugantayba allah ka baq meel kastaad ku sugantahayba wa innaasa bikhuluqin xasan dadka kula dhaqan akhlaaq wanaagsan hadda lama odhan wakhaaliqi lmuslimiina keliya muslimiin laguma gaar yeelin hadda lama odhan wakhaaliq ahla sunna ahla sunna keliya kula dhaqan lama odhan wakhaaliq innaasa yani dadka kula dhaqan eh, akhlaaq wanaagsan kula dhaqan wa quuluu linnaasi xusna marka akhlaaqda wanaagsan in lala yimaado ayaa laga qaadanaya kumana gaar ah keliya cid gaara kuma gaar aha xataa xayawaanaadka akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmayaa oo aan lagu tacadinayn oo aan lagu xadgudbayn oo loo ixsaan samaynayaa waa akhlaaq wanaagsan oo xataa xayawaanaadkii loo samaynaya ya gaalada qaarkood baa marka lasoo qabto nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana hagaajin jiray oo si wanaagsan ula dhaqmi jiray hadda waa gaal xarbi ah laakiin wuu soo gacan galay gacanta markii lagu soo dhigay ya sumaamatu bnu uthaal masjidka nabiga sal allahu aleyh wasalam tiirarkiisa tiir ka mid a ah lagu xidhay halkaasaa raashinka loogu geen jiray aa la hagaajin jiray nebigu waa u iman jiray calayhi salaatu wasalaam si wanaagsan buu ula khitaabi jiray ku digasho iyo yani waxa weeye yani sukhriyo iyo wax la mida kuma samayn jirin ya inuu ku digto inuu ku jeesjeeso kullu daalika ma samayn maa cindaka yaa sumaama intuu magaciisa ugu yeedho sumaama maxaad haysaa agtaada maxaa ku sugan ya markaasuu cindii ya muxamed khayr khayr baa agteeda ku sugan in taqtul taqtul da damin wain tuncim tuncim calaa shaakirin ya nebigu calayhi salaatu wasalaam digashada iyo marka ma samayn jirin akhlaaq wanaagsan buu kula dhaqmi jiray nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi isagoo saxaabadiisuna ay ka maqan yihiinoo nebigu geed hurdo seeftiisana geedka sudhay saxaabadiina markaysaga meel safar bay ku sugnaayeenoo dhirtaasay kala qabteen oo kala hargaleen ninkii waa soo disay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo jiif u yimi seeftii buu la baxay markaasuu maxamedow yaa iga kaa celinaya man yamnacuka minii markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah markaasaa seefti ka dhacday markaasaa nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam markaasuu man yamnacuka minii yaa aniga iga kaa celinaya markaasuu yidhi cidna yaa kun khayra aakhid cid qaadata kii ugu wanaagsanaa noqo yani haydilin ya markaasuu nebigu iska daynayy ma maagay kuma diganay ma caayay maxaad waxaa u samaysay ma dagaalay yani waxaway kulli dalik ma samayn wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadku waxay naarta ku galaan inay ugu badan tahay laba shay inay labada af ugu badan yihiin ya labada af baa ugu badan alfamu walfarju ya waxaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis kale man yadman lii maa bayna laxyayhi wa bayna fakhidayhi adman lahu aljanna kii i damaano qaada labadiisa daan waxa u dhaxeeya yacnii xaaraan inaanu ku cunin ama aanu xaaraan ku odhan labadiisa bawdo waxa u dhaxeeyana ii ballanqaada ii damaano qaada inaanu xaaraan ku isticmaalin adman lahu ljanna jannaan u damaano qaadaya janno ayaan u damaano qaadayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxaa soo gelaya calaa kulli xaal marka leeyahay alfam yacni wixii xaaraane lagu odhanaayo o dhan baa soo gelaya oo dembi badan baa dee afka lagu gutaa hataa kufrigii dee afka waa ka soo baxa ya laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ya waa caydii waa qadafkii waa namiimadii waa iskudirkii waa diradiraarihii waxa weeye waa yacni xaqii oo la beeninaayo waa dadkii oo la masabidaayo waa buhtaankii wa kadalika waxaa kaloo lagu isticmaalaa afka yacni cuntadii markaa xaaraan tahaydna waa lagu isticmaala lakiin hadda waxaa mutabaadira in macnaha loo sii jeedo xagga marka hadallada marka dembiga ah in loo sii jeedo hadallada dembiga ah in loo sii jeedo rawahu tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix tirmidi baa soo wariyey xadiiskuna waa xadiis xasana oo saxiixa weeye xadiiska lix boqol iyo saddexiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo afartane wa canhu imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey abu hureyre qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa akmalu lmu'miniina muuminiinta waxa ugu dhammaystiran badan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum ka ugu wanaagga badan khuluqan xagga akhlaaqda ka akhlaaqdiisu ugu wanaagsan tahay baa iimaankiisuna ugu dhammaystiran badan yahay wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim wa khiyaarukum kuwiinna idinku wanaagsani hee khiyaarukum linisaa'ihim waa kuwiinna ugu wanaagsan dumarkooda oo markaa dumarkooda kuwa ugu wanaagsan oo dhaqankay kula dhaqmayaan ugu wanaag badan yahay baa idinku khayr badan saasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala waxau yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeyaan buu yidhi waana xasan waana saxiix waayahay culamo kalena saasay u saxiixiyeen oo sheekh albaani laftiisu waa saxiixinayaan xadiiskani wuxuu sheegayaa laba mas'alo masalada koowaad waxay tilmaamaysaa dadku siday u kala akhlaaq wanaagsan yihiin dadka mu'miniinta ahi siday u kala akhlaaq wanaagsan yihiin iimaankooduna inuu kala kamaal badan yahay iimaankooduna inuu u kala dhammaystiran badan yahay lama odhan akmalu nnaasi iimaanan axsanuhum khuluqan ee waxaa lahi akmalu lmu'miniina iimaanan cidda ahluliimaanka ah dadkii kale lagama hadlin waayo ciddii iimaan ka maran dee kamaal iimaanba uma sugnaan marka ciddii ahlul-iimaan ee iimaanku ku sifaysan oo iimaan u saaxiib oo iimaan u helaa waxay iimaankooda ugu dhammaystiran badan yahay kuwa ugu akhlaaqda wanaagsan marka waxaa laga qaadanayaa xusnu lkhuluq inay ka mid tahay min kamaali iliimaan iimaanka dhammaystirankiisa inay ka mid tahay waxaa laga qaadanayaa akhlaaqda wanaagsan inay iimaanka ka mid tahay halkaana waxaa soo baxaysaa acmaasha saalixi iimaankay ka mid tahay acmaasha saalixi iimaankay ka mid tahay ayaa ka soo baxaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa min kamaal iliimaan inay gelayso akhlaaqda wanaagsani waxaa kaloo laga qaadanaya akhlaaqda wanaagsan in laynagu boorinayo oo arrinkan waxaa laynoogu sheegayaa si aynugu dadaallo akhlaaqda wanaagsan masalada labaad ee xadiisku sheegay waxay tahay ragga iyadoo uu nebigu la hadlayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa idinku khayr badan kuwa markaa dhaqanka ay dumarkooda kula dhaqmayaan ugu wanaagga badan yahay baa idinku khayr badan bimacnaa sida ehelkiinna ugu kala wanaagsan tihiin ee ugu kala ixsaan badan tihiin ay ugu kala dhaqan wanaagsan tihiin sidaasaa u kala fadli badan tihiin xadiis kale wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlih waana khayrukum liahlih waxaa idinku khayr badan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka ehelkiisa ugu markaa wanaagga badan oo ugu dhaqanka wanaagsan dhaqanka uu kula dhaqmaya ugu wanaag badan yahay baa idinku khayr badan wa ana khayrukum liahli anaana idinku khayr badan sida ehelka aan ula dhaqmayo ehelkaygaas aan ula dhaqmayo anaa idinku khayr badan oo dhaqanka kula dhaqmaya ugu wanaag badan dhaqan ehel lagula dhaqmo saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam taana waxaa laga qaadanayaa mucaamalada dumarka lala mucaamilayo iyo dhaqanka lala dhaqmaayo in la wanaajiyo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa fadli iyo ajar in lagu hela ayaa laga qaadanayaa dhaqanka wanaagsan ehelka lagula dhaqmayo iyo dumarka lagula dhaqmayo ayaa laga qaadanaya waxaana laga qaadanayaa inay markaa raggu u kala fadli badan yihiin sida dhaqanka ay wanaajintiisa ugu kala fiican yihiin inay u kala fadli badan yihiinna waa laga qaadanaya xadiisku daliil buu yahay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can caaishata radia allahu canha qaalat abu daawuud wuxuu ka soo wariyey caaisha inay tidhi samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo ina almu'mina layudriku bixusni khuluqihi darajata asaa'imi alqaa'im nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina almu'mina ruuxa muuminka ahi layudriku wuxuu ku haleelayaa oo ku gaadhayaa bixusni khuluqihi akhlaaqdiisa wanaaggeeda ay wanaagsan tahay sababteeda wuxuu ku gaadhayaa darajata asaa'imi alqaa'im darajata asaa'imi kii soomanaa derajadiisii alqaa'imi taagnaayo habeenkiina qiyaamuleyl u kacaayey maalin oo dhanna soomanaa fadliga iyo darajada uu helaayo ruuxa muuminkii wuxuu ku gaari karaa akhlaaq wanaagsan buu ku gaari karaa haddii akhlaaqdiisu wanaagsan tahay kaa cibaadada badan ee maalin oo dhan soomaya habeen oo dhanna salaatuleyl u taagan derajadiisa waa ku haleelaya waa ku gaarhaya rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay xusnulkhuluqa ayaa laga qaadanaya akhlaaqda wanaagsan ee fadligay leedahay waxa uu nebigu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam kii soomanaa ee maalina soomaayey habeenkiina ka caayey waa shakhsi fadli badan oo cibaadadii aad ugu dadaalaya oo habeen iyo dharaar cibaadaysanaya habeen iyo maalin kasta ayuu cibaadaysanayaa marka darajada uu soonka iyo qiyaamkaa badan kicitaanka habeenkii salaatuleylka u kacaayo iyo soonkaa faraha badan ee uu soomaayo ee sunnaha ah derajadiisa wuxuu ku gaadhayaa ruuxa muuminkii akhlaaqda wanaagsan sababteeduu ku gaadhayaa akhlaaqda wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan sababteeda ayuu ku gaadhaya taasna waxaa laga qaadanaya fadliga ay leedahay xusnu khuluq ayaa laga qaadanayaa waayahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi umamata albaahiliyi radia allahu canh abu daawuud wuxuu ka soo wariyey abi umamata albaahili waxaa la odhan jiray magaciisa suday bnu cajlaan baa laodhan jiray suday bnu cajlaan ayaa la odhan jiray qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ana zaciimun bibeytin fii rabadi aljannati liman taraka almiraa'a wain kana muxiqa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ana zaciimun anigu waa u damaano qaadaya zaciim hadda waxaa loo jeedaa damaanaqaadkaa laga tilmaamaya oo kafiil iyo damiin iyo qabiil iyo zaciim iyo xamiil waa shan lafdi waana isku macne kafiil waa kafaalo qaadanaya damiin anaa damiin ka ah xamiil qabiil zaciim intuba waxay la macno tahay anaa u damaano qaaday ama u kafaalo qaatay wa ana bihi zaciim qur'aanka waatii ku timi zaciim waxaa loo jeedaa bimacnaa kafiil ama damiin anaa arrinkaa damaano qaaday markaa xamiil iyo qabiilna waa la midoo shantu waa isku macnay nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ana zaciimun anaa u damaano qaaday ee bibeytin fii rabadi aljanna guri jannada yacni dacalladeeda ku sugan ayaan u damaano qaaday liman taraka almiraa'a ciddii ka tagtay asraarkiiyo muranka wa in kaana muxiqaa haba ahaado mid isagu markaa gar leh oo xaq ku sugan haba ahaadabe hadduu ka tago yacnii inuu asraar iyo muran la yimaado waxaan u damaano qaaday guri jannada hareeraheeda ku sugan ayaan u damaano qaaday wa bibeytin guri baan u damaano qaaday fii wasati aljannati ee jannada dhexdeeda ku sugan ama bartankeeda ku sugan baan u damaano qaaday liman taraka alkadiba kii ka tegay beenta wain kaana maasixa wain kaana maasixa haba ahaado mid kaftamayaba ha ahaadee iska daa marka waxa weeye inuu e, dhabnimo beenta u sheegee beenoo dhan kay ka dheeraado xataa kaftanka aan ku kaftamin beenta waxaan u damaano qaaday guri jannada bartankeeda ku yaallaan u damaano qaaday wuxuu kaloo yidhi wa bibaytin fii acla aljanna waxaan kaloo u damaano qaaday guri jannada xaggeeda sare ku sugan baan u damaano qaaday liman xasuna khuluquh cidda akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu ay wanaagsanaatay oo akhlaaq wanaagsan ku sifaysnaaday waxaan u damaano qaaday guri jannada xaggeeda sare ku sugan xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey sheekh albaanina waa taxsiin xadiiska xadiidka wuxuu yidhi waa xasan azaciimu addaamin zaciimku waa kii damaano qaaday ama kafaalo qaatay weeye addaaminu waa kii damaano qaatay weeye yacnii anaa damiinka ahoo bimacnaa kafaalo qaata oo ballan qaadaya inay saasi dhacayso macnuu saasuu dhacay xadiiskan wuxuu sheegayaa saddex masaluu sheegaya masalada koowaad waxay ku saabsan tahay ruuxa iska daaya muranka iyo asraarka walow isagoo haba gar lahaadee ya yacni marka ilaahay dartii uga taga liajli illaah ayuu murankii isaga daayey in nebigu u ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam inuu gelaayo guri jannada dacalladeeda ku sugan inuu gelayo inuu u damaano qaado bimacnaa wuxuu ku mutaysanayaa guri jannaa inuu galo yacni walow markaa gurigaasi jannada dacalladeedaba ha ku sugnaadee yacni guri caynkaasuu gelaya loo damaano qaaday marka fadli inuu ku jiro in marka asraarka muranka laga dheeraada laga qaadanaya muranku waa laba nooc yacni waxa weeye waa jidaalun bixaqin iyo jidaalun bibaatil waa dood baatil lagu doodaayo iyo dood markaa lagu doodaayo yacni xaq lagu doodayo doodda baatilka lagu doodaayo marnaba ruuxu inuu la yimaado ma aha waa madmuuma waa shay la dhaleecaynaayo waa shay la dhaleecaynaayo saas aawadeed yacni waxa weeye inuu qofku markaa baatil markaa ku doodaa yacni markaa uma bannaana marka taasi waxa weye waa qodob xadiiska haddaba taa kuma gaar yeeline wa in kaana muxiqan baa layidhi aan u nimaadna horta taas waxaa jirta markaa dood lagu doodaayo xaq lagu doodayo jidaal ama doodda lama wada diidin midba waxay tahay mid la rabo in lala yimaado waa jidaalun bixaqin waa dood xaq lagu doodaayo waaba ma'muur in wakhtiyada qaarkood markaa la doodo waa layla amray wajaadilhum bilatii hiya axsan kula dood siba siday ka wanaag badan tahay kula dood asaaliibta dacwadiiyo sida dadka loogu yeedhayay ka mid tahay in wakhtiyada qaarkood hadday dani keensato in lala doodo ahlulbaatilka in lala doodo walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsanu ila aladiina dalamuu minhum yacnii ahlu kitaabka hula doodina siba siday ka wanaagga badan tahay mooye si kale ha kula doodina kuwooda daalimiintae cinaadkiiyo madaxadayga la yimi mooyaane kuwaa si aan axsan ahayn waa kula doodi kartaan laakiin looma jeedo iyaga laftooda si qabiixa loola doodaya laga tilmaami maayo ee waxa kala jira axsan iyo xasan marka hore maxaa la amrayaa siba siday ka wanaagga badantoo axsanka ah mooye si kale ha kula doodina xataa sida xasanka ah hula doodina sida sii wanaaga badan dooddiina waa ina u dhacdaa hadduu laakiin cinaad iyo madax adayg la yimaad iyo jikaar markaa waxaa loola doodayaa si xasan ah laakiin axsan aan ahayn isi qabiixaa loola doodaya lagama tilmaamayo yacni ama waa lagu been abuuranaya ama been baa laga sheegaya ama xaqdaraa lagu samaynaya yacni marka waxa waxyaalahaas laga tilmaami maayo ee waxaa laga tilmaamayaa in waxaweeye cibaaradii waxba aan loo latifayne markaysaga waxyaalihiisa lagu dabagediyaayo jahligiisa iyo markaysa waxaan yacni e, nuqsaantiisa iyo garasho waagiisa iyo tanaaqudkiisa in la kashifayo oo la fadeexadinaya laga tilmaamaya laakiin aan bun laga dhimayn laakiin ma aha in waxaweeye e, si qabiixa loola doodayo laga tilmaami maayo marka waxaa loo qaybiyey kuwaasna cala kulli xaal qaar axsan lagula doodaayo iyo qaar xasan lagula doodaayo waaya yaa nuuxu qad jaadaltanaa fa aksarta jidaalana faatina bima taciiduna waxay ku yidhaahdeen qowmu nuux nuux waxay ku yidhaahdeen nuuxow waad nala dooday dooddii aad nala doodaysayna waad farabadisay ayay ku yidhaahdeen jidaalkaasi wuxua jidaalun bixaqin buu ahaa marka jidaalka la wada diidi maayo jidaalun bixaqin waxa uu yahay markaa mid la rabo markaa weeye in lala yimaado haddaba xadiiska waxaa laga fahmayaa jidaalkii isagoo ruuxii xaq ku sugan yahay haddana inuu doodii ka tagaa inay fiican tahay liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqa waxaa la odhanayaa waxaa soo gelaya doodan shay aan markaysa markaa sharci ahayn oo xaq in la caddaynaayo ama masaa'il sharciya aan ahayn iska mubaaxaadka iyo faallooyinkooda iyo waxyaalaha ku saabsan hadduu ruuxi marka waxaweeye ay noqoto in laysla soo qaado oo dabeed marka waxaweeye marka uu sheego laga qaadan waayo lala doodo waxa fiican inaanu la sii wadin ow iskaga baxo oo dooda uu ka gaabsado waa qodob waxaa kaloo soo gelayaa masaa'ishii sharcigaa laftooda marka xujada la oogo dabadeed haddii la arko qofkan inaanu waxba qaadanayn la arko muran qarjacacawnu iska wado xaalka caynkaasana xujadii mar haddii la oogay in laga gaabsadaa markaa la layska daayo jadal caqiim waxa la yidhaahdo yacni muran markaa ma dhalaysa aan waxba dhalaynin ama waxaweeye jadal bizanti siday yidhaahdaan waxa weeye ta noocaasu aan faa'iido lahaynoo faa'iida ku jirin xaaladda noocaasa lala wadi maayo walow markaysaga qofku markaa xaqba ha sheegaye haddii marka noqoto xaqii in laga aqbalayn oo laga qaadanayn oo cinaad la samaynaayo wax laga dhaadhicinayo ayna jirin oo maanta waa maalin haddii la yidhahdo aan laga dhaadhicin karayn oo wax walba uu doonayo markaysa marka inuu jikaaro un uu doonaayo xaaladda caynkaasa faa'iida kuma jirto muranka caynkaasa marka waxay soo gelaysaa liman taraka almiraa'a wa in kaana muxiqa yacni taasay soo gelaysa taas ayay soo gelaysa waaye wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u damaano qaaday guri jannada dhexdeeda ku sugan ciddii ka tagta beentoo beenta iska daysa oo aan wax beena sheegin kulay kaftan been ku sheegto aan la imanin kaftanku wuxuu la mid yahay hadalka dhabtaa buu la mid yahay oo sida qofka loogu qoraayo hadalka dhabtaaba kaftankana loogu qorayaa marka shay dembiya inuu ku kaftamaa uma bannaana shay dembi ah inuu ku kaftamaa uma bannaana mucaad waa kuu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wa innaa mu'aakhaduuna bima natakallamu bihi miyaa naloo qabanaya waxaannu ku hadlayno ya wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sakiradka ummuka yaa mucaad wahal yakubu annaasa calaa manaakhirihim aw qaala calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo dadka miyay ku tuurtaa naartoo wejiga ugu tuurtaa ama sanankooda ay ugu tuurtaa oo sidaa naarta markaa isaga ay ugu hoobisaa ee ugu tuurtaa mooyaane waxay carabadoodu goosteen yacni carabadoodu waxay goosteen ee dembiyadae ku hadleen ayuunbaabay naarta yacni markaa loogu tuuraa dadka loogu tuuraa waa xasrun liaglabihi baa laga tilmaamayaayo haalibka ah sidaasaa laga tilmaamayaa waa ilaa de waxyaalo kaleoo aan markaa carabka laga odhano naarta lagu galaaba waa jirtaaye laakiin waxaa laga tilmaamayaa dadka badankoodu waxay carabka ka yidhaahdeen bay naarta ku gelayaan marka beenta in lagu kaftamaan bama bannaana yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kaftami jiray marmar naadira oo qaliil ah buu kaftami jiray wa kaana laa yaquulu ilaa xaqa waxaanu ahaan jiray midaan odhan mooyaane hadal dhab ah oo xaqa mooyaane wax kale midaan odhan buu ahaan jiray been kuma kaftami jirin baatilna kuma kaftami jirin marka saas aawadeed kaftankii in been lagu kaftamo waa in layska jiraa beentana waa in layska ilaaliyaa fadli weyn baana ku jiraa haddii beenta layska ilaaliyo jannada ayaa lagu mutaysanayaa bibeytin fii wasati aljanna masalada saddexaad ee xadiisku sheegayaa waxay tahay in nabigu calayhi salaatu wasalaam u damaano qaaday guri jannada xaggeeda sare ku sugan ciddii akhlaaqdiisu ay wanaagsanaato u damaano qaaday ama u kafaalo qaatay halkaana waxaa laga qaadanaya akhlaaqda wanaagsan in jannada marka xaggeeda sare jannada yacni qaybaha sare in lagu gelaayo akhlaaqda wanaagsan in lagu gelaayo taasna waxaa laga qaadanaya siday u fadli badan akhlaaqda wanaagsani ayaa laga qaadanaya laakiin markaa lagu gelaya waxay tahay waa cid ahluliimaana waa inay ka dhacday akhlaaqda wanaagsani mar labaadkana waa in liajli illaah akhlaaqda wanaagsan loola yimi ee cid ahluliimaana haddaynay ka dhicin dee janno ku geli maayo oo asal iyada waxa u ah iyo aasaas camaloo dhan camal wanaagsan oo dhan waxa u asala iimaanka haddii iimaan la waayo oo iimaanku buro gaalnimo ay timaaddo gaalnimo ruuxu ku dhinto la wixii camalkiisii wanaagsanaa ee muuqaal lahaan wanaagsanaayoo dhammi waa wada burayaa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuraa walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin marka camalkii gaalnimadu way burinaysaa marka marlabaadka waa inuu ilaahay dartii akhlaaqda wanaagsan ula yimi oo akhlaaqdiisa u wanaajiyey liajli illaah oo ikhlaas ka tahay iyo niyo wanaag ya iyo imtisaal uu sharciga fulinaayo o qaadanayo waa inay saa ka tahay aynay ka ahayn dadku ha kugu ammaaneen ama wax la mida markaysaga waa inaynay ahayn marka haddii ikhlaas arrinkaa uu sameeyo fadliga caynkaasu ku helaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can jaabirin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam qaal jaabir wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi ina min axabikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaamati ina min axabbikum kuwiina loo jacayl badan yahay waxaa ka mida ilaya aniga xaggayga loo jacayl badan yahy oo aan ugu jeclahay wa aqrabikum ugu dhawaanshaha badan minii aniga xaggaygana majlisan xagga fadhiga ugu dhowaanshaha badan makaanu fadhiga xaggayga ugu soo dhow yowma alqiyaamati maalinta qiyaame he axaasinakum akhlaaqa axaasinakum kuwiina wanaagga badan akhlaaqan xagga akhlaaqda wanaagga badan xagga akhlaaqda kuwiina akhlaaqdoodu wanaagga badan tahay kuwaasaa markaa aanu idinku jecelahay fadhi ahaanna majlis ahaanna iigu soo dhow xaggayga maalinta qiyaame ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam wa ina abqadakum ilay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwaan idinku nabcahee xaggayga loogu nacaybka badan yahay wa abcadakum minnii aniga xaggaygana uga fog yowma alqiyaamati maalinta qiyaame xaggaygana uga fogaanshaha badan maalinta qiyaame atharsaaruun waa kuwa hadalka badan weeye kuwa hadalka badan ee torotorada badan ee iska dhurma kuwaas weeye waalmutashaddiquun iyo kuwa hadalka ee yacni markaa fasaaxada iska baadhbaadho oo markays yidhaahdaa fasaaxa iyo yacni marka aftahanimaha lagugu sheego oo dabeed markaa dadka inay markaa hadalka kaga qaalib noqdaan doona inay kaga qaalib noqdaan dadka yacni markaa doona walmutafayhiquun iyo kuwa markaa afkooda markaa hadalka ka buuxinayo hadalkooda waaweyneeya si ay marka waxaweeye markaa yacni hadalka loogu ammaano oo la yidhaahdo waxa weeye markaa waxaweeye waa hadal yaqaanaa ama waxaweeye waa markiise hadal weyn yahay markaa kibiru iskibrinayo daraaddeed ayuu marka hadalkii yacni marka u waaweynaynayaa oo afka uga buuxinaya oo fasaaxa isaga baadhbaadhaya yacni saas weeye nebigu wuxuu yidhi kuwa sifooyinkaa leh baan idinku nabcahay aniga xaggaygana uga fogaansho badan qaaluu yaa rasuula allahi waxay yidhaaheen rasuulka ilaahayow qad calimnaa waanu ogaanay altharsaaruuna waalmutashaddiquun marka lagu socdo in sideeda lagu camal siiyo waxay noqonaysaa altharsaariina waalmutashaddiqiin laakiin cala alxikaaya siday xadiiska ugu soo aroortaa lagu xikaayooday ya sidii baa lagu xikaayoodo xikaayaduna binaa bay markaa keensanaysaa in sideedii lagu bineeyo sieedii lagu daayo ayay keensanaysaa ay mabniye sideedii ku noqoto fama almutafayhiquun mutafayhiqiintu waa ayo qaala wuxu almutakabbiruun waa qaar hadalkoodii isku kibrinaaya oo marka waxaweye kibraayo kibir markaa sile bay u hadlayaan rawaahu tirmidiy xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala uhi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah sheekh albani laftiisuna xadiiska waa taxsiiniye alsarsaaru huwa kasiiru lkalaami takallufan waa kii hadalka badnaa ee hadalkiisa farabadinaayay takallufan kallifaadu hadalka isku kallifaaya daraaddeed oo iska doondoonaayo ayuu hadalkan u badinaya ama xaaluu hadalka isku kallifaayo buu hadalkii farabadinaya waa kii hadalka badnaa waalmutashadiqu mutashadiquna almutadaawilu waa kii markaa isi sarraysiinaayey oo inuu ka baacdheer yaho kale iska dhigaayo cala nnaasi dadka bikalaamihi hadalkiisu iskaga sarraysiinaayey ya kaannahu inuu la dheer dhigto isagu ka dheer yahay yacnii hadalkiisu ka cajiibsan yahay wayatakallamu bimil'i fiihi wuxuu ku hadlayaa afkiisa oo buuxu ku hadlayaa bimacnaa hadalku afka ka buuxinaya tafaasuxan fasaaxa iska baadhbaad iyo aftahanimo iska baadhbaadh daraaddeed ayuu hadalka afka uga buuxinaya wa tacdiiman iyo weynayn u weynaynayo daraaddeed likalaamihi hadalkiisii uu weynaynaayo ayuu sidaa u yeelaya mm, almutashadiq shidqiga waxaa la yidhahdaa qawlalkaa la yidhahdaa shidqaankuna waa labada qawlal marka waxa weeye sida awrkaasi doobta u tuurayo oo kale ayuu markaa hadalka ugu doobinayaayo markaysaga uu iska dhigayaa marka waxa weeye yani hadalkiisu inuu khatar yahay oo kale ayuu iska dhigayaa siduu u weynaynayo siduu ugu hadlaayo ayuu qowlalada hadallada ka tuuraya mm. calaa kulli xaal inuu dadka markaa iska fadilo ayuu doonayaa oo fasaaxa iyo markaysa marka waxaan yani yani inuu ka aftahansan yahay iskaga fadilo saasuu markaa doonaya una hadlayaana qaabuu markaa doonayo inuu iska fadilo wlmutafayhiqu mutafayhiqu asluhu min alfahqi fahqi baa laga keenay wahuwa alimtilaa waa buuxsanka wax buuxsamaan baa fahqi la yidhaahdaa wa huwa aladii yamla'u famahu waa kii ka buuxinaya afkiisa bilkalaami hadalkuu ka buuxinaya wayatawasacu fiih waa ku ballaarsanaya yani faxaxsanaya hadalka waa ku ballaarsanaya wa yuqribu bihi hadalkii wuxuu la imanayaa erayo hariib ah hariibku waa maxay iqraabka uu samaynaya waxay tahay hadallo yani markaa naadir oo dadku isticmaalkooda aanay ku badnayn oo badankoodu aynay garanayn buu ku hadlayaa si la yidhahda waa nin khataroo markaa yani isagoo kale ma jiro ayuu erayadii shaa'ic ahay ee dadku wada geranayeen waa ka leexanaya wuxuu u leexanayaa erayba ereygu ka qaraabo badan yahay ayuu markaysaga soo qaadanaya dadku aynay fahmayn si ay isu weydiiyaan oo yidhahdaan ninkan de waxa nin khatar weeye ya erayada qaraa'ibta ah ee aan dadka badankoodu fahmayn buu soo qaadanaya wa bihi iqraab buu la imanaya erayo qaraa'ib ah. takaburan kibru iskibrinaya daraaddeed wairtifaacan iyo koraysinu iskorraysinayo daraaddeed wa idhaaran lilfadiilati calaa hayri iyo muujin uu fadiilo muujinaayo iyo mudnaansho uu ka mudan yahay muujinayo calaa hayrihi dadka kale uu ka mudan yahay uu muujinayo sidaa u yeelaya ayuu sidaa u yeelaya warawa tirmidiyu tirmidi wuxuu soo wariyey can cabdillahi bni mubaarak oo cabdullahi bn mubaarak ka soo wariyey raximahu allahu allah u naxariistay fii tafsiiri xusni alkhuluq akhlaaqda wanaagsan tafsiirkeeda wuxuu ku soo wariyey qaala inuu yidhi huwa akhlaaqda wanaagsani talaaqat lwajhi waa weji furnaanta weeyi qofka wejigiisu inuu furnaado wa badlu lmacruuf waxa san ee wanaagsanna inuu ruuxu ku deeqo bixiyo wa kafu ladaa iyo dhibta inuu ceshado aanu cidnaba dhibin yacni cabdullaahi mubaarak imaam tirmidi baa tafsiirkaa ka soo warinaya xusnu khuluqa uu sidaa ku fasiray cabdullahi mubaarakna waa ka asaxday wuxuu ku tilmaamay in markaa saddex qodob uu yahay akhlaaqda wanaagsani kow weji furan qofku waa inuu la yimaadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana kaiira tabasum wuxuu ahaan jiray mid dhoolla caddayn badan nebiga wejigiisu waa furnaa marka weji in dadka lagu qaabilo oo wejiga la furo waxa weeye akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahy qof kastoo muslima aad wejiga u furto yacni markaa waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay ee in waxa weeye qofku markuu dadka aysi salaamayaan wejigiisu inaanu furnayn oo aanu marka inaba dhoolla caddayn aanu isku dayin wejiga aanu furin yani dabeecad wanaagsan maaha qofku waa inuu iska jaraa waa inuu wakhtiga caynkaasa waxaweye wejiga furaa inuu qofku noqdo qof wejigiisa noo iskaga taal ya taasi ma fiicna taasi waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay badlulmacruuf wanaagga in lagu deeqo wanaaggaa lagu deeqaayo waxaa soo gelayaa xagga cilmiga in laga deeqo oo qofkii haddaad cilmi ku dhaanto inaad u sheegto waa macruuf waa shay wanaagsan oo lagu deeqaayo maal haddaad ku dhaanto inaad ugu deeqdo xooggii inaad ugu deeqdo oo waxaweye qofkii aan wax qaadan karin inaad la qaado qofkii farsamada aan garanayn inaad eh, farsamadii la qabato inaad tusto kii wax khaldayey inaad u saxdo kii tala u baahnaa inaad la taliso inaad la taliso yani nusxiga nasteexada wanusxi likulli muslim jariir ibnu cabdillaahi albajali waxaa ka mid ahayd waxyaalahu nebigu calayhi salaatu wasalaam baycada kaga qaaday qof kastoo muslima inuu u nasteexeeyo wanusxi likulli muslim marka waxa weye macruufka waxaa looga deeqayaa xagga cilmiga xagga caqliga xagga markaysa xoogga xagga maalka yani xagga ra'yiga yani waxawe ayaa looga deeqaya marka badlumacruuf wixii wanaaga inaad ku deeqdo shayga saddexaad waxa weye kaful adaa dhibta in la ceshado af adin aanu qofku cidnaba dhibin afkiisa aanu ku dhibin aanu cidna caayin cidna dulmiyin cidna ku xadgudbin cidna yacni markaa aanu xaman ya gacantiisana cidna aanu ku dhibin gacantiisana cidna aanu ku dhibin ishiisana cidnaba aanu ku dhibin ya qofku isma oga in markaa ishiisu wax durayn karto ma ogaan marka waxa weeye dhibta la ceshanaayo waxaa ka mid a qofku inuu barakada ku duceeyo ou farabadiyo ila isagu isma oga inay ishiisu wax durayn karto cid wax yeeli kartee si aan dhibi cid uga tegin yacni inuu markaa tabriiga badiyo nin saxaabiya ah ayaa waxa dhacday wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu markaa dhacay nin kala soo agmaray iyadoo jidhkiisa wax ka midi faydan yihiin nin qurux badanna u ahaa markaasaa dabeed in yar dabadeed buu dhacay nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam dabeedna markaa miyo cid baa ku tuhmaysaan buu yidhi markaase haa ninkaasaa soo agmaro dabeedna markaas qurux badanaa ya qurux badanaa buui dabeedna in yar dabadeed buu dhacay markaasuu u yeedha ninkii markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hallaa barakta maad barake ku ducaysid baaraka allaahu fiihi ama baaraka allahu fiika maa tidhaahdi barake maad ku ducaysid hadduu barake ku duceeyo Eh, waxba ishiisu yeeli mayso ishii waa ka badbaadaya marka laakiin barake haddaanu ku ducayn oo u majeerto waxaa dhici kartaa inay dhibi ku dhacdo qofkuna iskama warqabo ya calaama yaqtulu axadukum saaxibahu ama calaama yaqtulu axadukum akhaahu muxuu midkiin u dilayaa walaalkii baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa ishu waxbay dishaa xadiis kale muxuu sheegayey ina alcayna latudkhilu alrajula alqabra waaljamala alqidra waa xadiis sheekh albaani uu quweynaayo wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ishu ninka waxay gelisaa xabaashay gelisaa yacni way dishaa awrkana waxay gelisaa dherigay gelisaa isagana way dishaayo dee waxa weeye markaa in eh, la gowraco marka naftu ay qabato ayay markaa keensanaysa marka waxa weye saas aawoodee barakada in lagu duceeyo weeyo marka waxa weeyaan aan eh, layska aamusin weliba khatarta waxa ah majeeradka qofka hadduu arko oo aanu hadlin ya oo wax majeerada aanu la iman waxay u badan tahay inayn waxba yeelin laakiin hadduu ku hadlo ou yidhaahdo ama waa qurux badan yahay waa fahmo badan yahay waa maskax badan yahay waa caqli badan yahay waa yacni waxa weye xoog badan yahay waa khad wanaagsan yahay ya waxa weye waxaa dhici karta in ishi ku dhacdo ishi ku dhacdaa dhici karta marka saxdu waxay tahay marka barakada in lagu duceeyo ishu cid walbana waa kaga dhici kartaa ruuxu dadka kuwa ugu jeceliyuu ilayn karaa walaalkii buu ilayn karaa xaaskiisuu ilayn karaa aabbihii hooyadii buu ilayn karaa isagaaba iscawri kara oo is ilayn kara isaga laftiisa ay layskaga dhexi kartaa haddama aragta ma aho keliya markaysagaa cid yani ka fog keliya ma ahee dadka kuwa ugu jecel ilayn karaa aabbihii hooyadii buu ilayn karaa ubadkiisuu ilayn karaa zawjadiisuu ilayn karaa isagaaba iscawriyi karaa haddaad adigu qudhaadu iska yaabto waxa weeye waa in dee anaad ismajeerane waa inaad barakada ku dacaysa ilahu i waa inaad tidhahdaa intee qof xanuunsanaysa meel kaleba dee aan looga iman ama markaysa markaa kii ugu dhowaa uu xanuunsanayo ama isaguba xanuunsanayo oo xanuunkaas uu yahay il ama isaga ka dhacday ama cidda ugu dhow ka dhacday marka saas aawadeed waa in dhibta la ceshaday ka mid tahay marka barakada in lagu duceeye weeye maa sha allahu in uh, la yidhahdana waxa ka fiican yani markaa tabriigga ka fiican xadiisku barakadu sheegaya maa sha allahu waxaa loo isticmaalaa waxa isaga qofka naftiisa ku saabsan yani markaa maalkiisa iyo wax la mida sida aayaddii kahfa ay sheegaysay laakiin marka uu cid kale markaa yani marka ay ku saabsan tahay tabriiggaa arooray inuu qofku barakada ku duceeyo u yidhahda allahu fii baaraka allahu fiik yani saa la yidhaahdo yani taas ayaa marka waxaa yani uh, in la sameeyo ay tahy Eh, saddexdan arrin culammadu badiba waa sheegaan waxyaalaha kale lagu sii darayo waxaa ka mid a ah tiibulkalaam hadalku inuu wanaagsan yaho hadal wanaagsanna lagu hadlo waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mida ah waxa weeye alkalimatu ayiba sadaqa waatuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan ina ashaytaana yanzaqu baynahum addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa eh, yani dhaha hadalba hadalku ka wanaaga badan yahay marka axsanu lkalaam in lagu hadlaa waxay ka mid tahay xusnu khuluq akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay laakiin hadalka wanaagsan in lagu hadlaa diidi mayso munkaraadka in la radinaayo munkaraadkii la reebaayo man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani munkaraadkaasi ha noqdaan bidac ha noqdaan ama macaasi ha noqdaan ama dembiye kale ha noqdaan saqiira ha noqdaan ama kabiira ha noqdaan ama bidcooyin ha noqdaan in la reebo dadka loo diido yacni xumaantooda la sheego yani akhlaaqdii wanaagsana diidi mayso oo tiiblkalaamka yani marka waxa kama hor imanayso waayah waxaa kaloo soo gelaya tawaaduca iyo dadku inaanu iska sarraysiin ayaa soo gelaysa waxaa soo gelaya takaaful inuu iska dhigo sidii mid wax moogmooganoo kale inuu iska dhigo oo waxyaalo badan uu ka indhalaabto akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a ah inuu indhalaabadka ruuxu sidii waxaan dareeminoo kale inuu iska dhigo inuu tadqiiq badan yahay wax walba caynkan ya yani waxa weeyaan oo ma fiicna ma fiicna ashyaada qaarkood haddii xataa markaysa markaa yacni lagu yaro xago ama lagu tuuro ama wax la mida yacni waxa weeye inaanu iska dhigin sidii mid dareemayba imaam eh, axmed ibnu xambal waxau ihi raximah ullah tiscatu acshaari xusni alkhuluqi fi tagaaful akhlaaq wanaagga marka loo qaybiyo toban meelood sagaal meelood waxay ku jirtaa attaaaful haafil haafil in layska dhigo sidii mid haafil ah oo aan dhaadin oo kale in layska dhigo in wax walba layahay hebel markuu wax caynkaalani wuxuu kaaga jeeday ya war waxaa iska liqoo iska dhaaf kun mutahaafilan wax walba tadqiiqin wallahi saasaan u malaynayn ya ma fiicna waa inuu qofku iska dhigaa sidii kaafil laysa alghabiyu bisayidi qawmihi walaakin sayidu qawmihi almutahaabi ka markaa qabiga ah aan waxba fahmaynini qowmkiisa sayid uma aha laakiin mid mutaqaabi oo bimacnaa fataano badan oo fiiro badan laakiin qabi qabi iska yeelaya ninkan waxa madaxda ahi waa kaas weeye ya ninka madaxda ahee mudani waa kaa almutaqaabii weeye marka taqaafulku waxa weye waa fiican yahay hadday cishrada reerka tahay iyo hadday dhaqanka walaalaha tahay iyo haddii yani waxa weeya aad ba u fiicantahy xataa markaa waxaa reerka dhaqankiisa wax walba dee in la tadqiiqiyo maa maxaa halkan caynkan unoqotay maxay sin u noqotay maxay sin u noqon weyde halkan maxaa ku qubtay halkan maxaa sidan ah iska dhig sidii midaan arkayn sidii mid haafil oo kale ah yacni iska dhig wax walba ha tadqiiqin calaa kulli xaal xusnu khuluqa laynoo sheegay waa saas yadaa weeye baabka afar iyo toddobaatan baabu alxilmi waalanaati waalrifqi wuxuu baab yahay dulqaadka iyo waalanaati iyo deganaanshaha waalrifqi iyo dhibirsanaanta waa saddex sifo wanaagsan mid waa dulqaadkii weyi midna waa deganaanshihii inaan ruuxu degdeg badnayn ee uu deggan yahay ta saddexaadna waa dhibirsanaanta ruux caniifa adag inaanu ahayn ruux debicsan oo sahlan inuu yahay umuurahana sahla oo fudaydiya ya dadka qaarkood haddii wax idin kala galaan yacni waxaway adag iyo dhib unbad kala kulmaysaa inuu wax sahlo wax fudaydiyo yani iskuma dayo ya waa soo mar marmalagaal ta noocaas ma fiicno waa in la yasiraa umuuraha la sahlaa la dhibirsanaadaa yani sahlanaansha lagu wada macaamila qaal allahu tacaala allah wuxuu yidhi walkaadibiina alghayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin waxaa la sifeynaya mu'miniinta muttaqiinta abaa la sifeynayey jannada markuu ilaahay sheegay wuxu uhi uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi asaraa'i waadarraa waa kuwa markaa wax baxsanaayey yacnii wakhtiga dhibaatada iyo wakhtiga ladnaanshaha wakhtiga nicmada goor walba kuwa wax baxsanayey ya waa xaaladaho dhan mm, waalkaadimiina alkayda cadhadana liqayo qarsanay yacni iyagoo cadhooday cadhada liqayaan markaasay iska yeelayaan sidii waxaan cadhoon iska dhigayaan cadhadiina qarsanaya isna dabdinaya isxukumaya waalcaafiina can innaas dadkana cafinayey muttaqiintu waa kuwa sifadaas leh wallahu yuxibu almuxsiniin allah wuxuu jecel yahay kuwa samafala marka inay cadhada qarsanayaan waa dulqaadkii weeyi waa xilmi ya waa xilmi weeyi iyo inay dadka cafinayaan cadhadiina qarsanayaan waa dulqaad wa qaala tacaala allah waxau yidhi khudi alcafwa cafinta qaado ama khud ilcafwa yacni saamaxaadda iyo suhuulada iyo cafinta yacni qaado oo dadka markaa cafi hadday kugu qaldamaan iska dhaaf wa'mur bilcurfi macruufka iyo waxa wanaagsanna dadka amar wa acrid can iljaahiliin ka jeeso dadka jaahiliinta ah iskaga jeeso oo ha u jawaabin haddii xataa wax qaldan ay kugu yidhaahdaan inaad ka argoosato u jawaabto waxba ha isku day iskaga jeeso ya yacni waxaad ka dhigtaa sidii waxaan aynay odhan ama sidii wax jirin dan haka gelin waxaa la yidhi nin baa markaa wuxuu caayay sheekh salafkii ka mida oo aalubeytkii ah ayuu caayay markaasaa markuu caayay buu u jawaabi waayey markaasuu iyaaka acni wuxuusi malasaaniba kuma maqan war adaan kuu jeedaa buuri cayda ciddaan ula jeeda adiga ya markaasuu isaguna wuxuu ugu jawaabay anna adaan kaa jeesanayaa buuri ana adaan kaa jeesanin markuu u jawaabi waayey buu dee toos ula hadlay markaasuu war adaan kuu jeedaa cayda ninkaan ula jeeda waa adiga ya markaasuu anna adigan marka inaan kaa jeesto yani markaan u qasdayaa buui aan kaa jeesanaya wa tacaala allah waxau yidhi walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a walaa tastawi ma sinna alxasanatu wanaagiyo wala sayi'atu xumaantu ma sinna wanaagiyo xumaani ma sinna ee wanaaggaa fadilan ya oo wala sayi'a laada loo keenay masiida litawkiid weji labaad waxay tahay ilaha walaa tastawi lxasanatu xasana jinsiga xasano la yidhaaha daat ahaanteeda ma sinee xasanaadku way kala mudan yihiin xasanaadku daraja waaxida ma aha ma wada sinna xasanaadkiibaa kala mudan wala sayi'atu jinsiga sayi'a la yidhahdana ma sinna sayi'aadku waa kala daran yihiin xasanaadkuna gaarkooda uma sinna ee way kala mudan yihin oo waa kala xasano badan yihiin sayi'aadkuna gaarkooda uma sinna ee sayi'aadkii waa kala dembiye badan yihiin labada tafsiir baa lagu fasiray sida horena waxay tahay walaa tastawi lxasanatu xasano iyo masinna wala sayi'atu xumaantu ee xasanadaa mudan sayi'aduna waa hoosaysa idfac bilatihi axsan idfac ku daafac oo ku riix bilatii ay bilkhaslati alatii hiya axsanu tii iyadu wanaagga badnayd ugu jawaabo ku daafac bimacnaa marka shay laguu sameeyo xumaan ah siba siday ka wanaagga badantay ugu jawaab faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim faida aladii waaba isagiyo kii baynaka adiga dhexdaadiiyo wa baynahu isaga dhexdiisa cadaawatun colaaddu ay ahaatay kaannahu waliyun xamiim waxaad moodaa inuu yahay markaa mid sokeeyo oo xigto ah oo qariib ah oo xamiimun yacni markaa saaxiib ah yacni markaa ayaad mooddaa ama cagsiga loo fasiro kaannahu waliyun yani gargaaro saaxiibkaaga inuu yahay oo adiga kuu dhow oo xamiimun yani markaa qariibkaaga ah ama saaxiibkaaga kuu diiraya ah oo kale inuu yahay ayaad moodaysaa macnuu waa ku jeclaanaya hadduu xumaantu kugu sameeyey wanaag ugu jawaabto cadaawaddii waxaa beddelaysa jacayl wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu sidaa lalama kulan siiyo lama siiyo ila aladiina kuwii mooyaane sabaruu sabray wamaa yulaqaaha lalama kulan siiyo khasladaa wanaagsan ilaa duu xadin mid dheef u saaxiiba mooyaane dheeftaasoo cadiimin weyni badan waxaa laga qaadanayaa ciddii xumaan kugu samaysaa in wanaag yacni markaa laga jawaabo oo wanaag lagu abaalmariyo ayaa laga qaadanaya in wanaag lagu abaalmariyo ayaa laga qaadanaya waxaa lasoo soo naqliyaa sheekh salafkii ka mida ayaa markaa nin baa caayey markuu caayey ayuu wuxuu ku yidhi sidaad sheegaysa haddaan ahay ilaahay ha ii dembi dhaafo sidaad sheegaysa haddaanan ahayna ilaahay ha kuu dembi dhaafo ya yacnii xumaantaad iga sheegayso haddaan ku sifaysnahay ilaahay dembigayga ha dhaafo haddaanan ku sifaysnayn oo bimacnaa wax aanan ahayn aad iga sheegtayna ilahay adiga dembigaaga ha dhaafo saas ugu jawaabay isagii baaba u duceeyeyba ya isagii ayuu u duceeyey ta kale waa inaad ogaataa cidda ku xumaysaa dayn adiga kuu shaqaynayso adigii ayay kuu shaqaynaysa marka waxaa la soo naqliya bacdu salaf yacni markaa in ruux xantay dabeedna hadiyada ay siiyeen hadiyaddaa wuxuu u siinayaa dee xasanaad hadiyadu u keenay waa koonkiisa ugu dhacaysa dhalam dee markaasu dabeedna maal siinaya marka waxyaalaha xumaantee qofka kugu sameeyaa waxa la waa fi daahiri iidaa suurada iyo muuqaalka haddii laga eego waa dhibis wa fi lxaqiiqati ixsaan xaqiiqada haddii laga eegana waa samafal oo xasanaadaada shaqaysan weyday ayuu dee ku siinaya adigoo iska horda adigoo markaysa markaa iska caajisay oo iska daalan ayaa dee markaysa xasanaadkiisii wax ka mida kuu soo dhacaya xasanaadkiisii wax ka mid a ayaa kuu soo dhacaya ya sheekh culammadii salafka ka mida lagu yidhi waad xamanaysay baa la yidhi markaasuu ma markaasuu yidhi haa markaasuu ni haddaan cid xamanayo aabbaha iyo hooyada baan xaman lahaa waayo xasanaadkayga iyagaa ugu xaqnimo badan nacas ma ihiyo xasanaadkayga iska kaasiin maayo ajarkayga xasanaadkayga iska kaasiin maayo wa qaala tacaala allah waxau yidhi walaman sabra wakafara ina dalika la min casmi lumuur walaman sabra ku kastoo sabra wahafara dhaafo cafiya ina dalika madkuurka la soo sheegay oo sabirka iyo khufraanka ahi la min casmi lumuur ay la min dawiyi casmi lumuur umuuraha goosigiisa cidda u saaxiibka ah waa mid xaggooda ka ahaatay weeyi sabirkaa iyo khufraankaasaa ka ahaaday weji min casmi lumuur umuurha goosigoodu fiican yahay ka mid ahaatay ay lahu shakhsiga markaysaga manka aynu soo sheegnay ay ugu wanaagsan tahay ama xaalay manka u sugnaatay marka cafinta iyo sabirka iyo kufraanku inuu fiican yahay baa laga tilmaamaya xadiiska lix boqoliyo toddobiyo soddon wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi waxau yidhi liashaji cabdilqays cabdilqays ninkoodii ashaj la odhan jiray ee dakharre la odhan jiray ee cabdiqays ka mid ahaa liashaji cabdilqays wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inna fiika khaslatayni yuxibuhuma allaah waxaa kugu sugan nin yahow khaslatayni laba sifaa kugu sugnaatay labadaa sifooo yuxibuhuma allaah allah u jecel yahay maxay yihiin labadaasi alxilmu waalanaatu humaa labadaasi alxilmu waa dulqaadkiiyo waalanaatu degganaanshaha weeyi qofkii inaan u fududaan ee uu degganaado iyo inuu dulqaad yeesho waana laba isleh oo qofka marka waxaa dulqaadka lihi waa qof degganna waa yahay rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey waxaa laga qaadanayaa dulqaadka iyo deganaanshahaba inuu allah jecel yaha laga qaadanaya inuu qofku dulqaato way fiican tahay waa shay maxmuud oo fiican weeye inuu degganaado oo kaadsiyan la yimaadaana waa fiican tahay alcajalatu min ashayaan wata'anii min allah xadiis kale waxaa ku soo aroortay degdega iyo fudaydku shaytaan xaggii bay ka ahaatay wata'annii min allah deganaanshuhuna xagga ilaahay buu ka ahaaday waa shay wanaagsan oo maxmuud ah ya waxay yidhaahdaan soomaalidu haddii degdegsiiyo door dhalo kaadsiiyana kii shilca ku dhalaa maahmaahyada soomaaliyeed ee xikamkaabay ka mid tahay haddii degdegsiiyo door dhalo yacni wanaag laga helo yacni shay wanaagsan kaadsiiyana kiish lacagu dhalaa marka inuu waxaweye qofku aanu degdegin oo fududaan waa fiican tahay inuu qofku cadhada iyo waxa ku dhacay degdeg u fuliyo iyo inuu dul qaadan waayo iyo inuu markaa fududaado labadaasina waa isleeyihiin dulqaadka iyo deganaanshuhuna waa isleeyihiin waxaa jira dadka qaarkood xilmiga iyo dulqaadku dabeecu u yahay qaarna dabeeca uma aha oo waxa ku badan dee argoosiga iyo radduficilka iyo waxyaalahaasaa ku badan kuwa laftooda waxaa laga rabaa inuu isku kallifo taxallum wax la yidhahdaa jira inama alxilmu bitaxallum dulqaadku wuxuu ku yimaadaa inuu qofku isku kallifo inuu dulqaato ha ku adkaato maalmaha hore laakiin markuu isku kallifo isku kallifo yacni qofkiiba wax lagu sameeyey wixii markay ku dhaceen ayuu tan dulqaadka maanta ku baro ka dulqaado dabeedna waxa waa liqe naftiibuu ku kallifey markuu caynkaa sameeyo hadhow inaanu hiban ya ha dhow waannu markay mid kale ku dhacday sidii ku sameeye door yani saa ku celceliyo marka dambe waxa uu ka caada yeelanaya yani shayan maa intii waa ka soo dhowaanaya xagga dulqaadka u dhowaanaya inama alxilmu bitaxallum ya yaraanshaha dulqaadka qofku isku kelkelifaana waxay sababtaa in dabeeca marka dambe uu noqdo waayo qofka laba sifo kastaba oo isku liddi ahiba qadar baa kaga abuuran tuu koriyo barbaariya barbaaraysaa tuu marka waxa weeye uu korin waayaana way nuqsaamaysaa ya laba sifo kastoo isku liddi ah qofkii waxbaa kaga jira way ku abuuran tahay laakiin mid baa laga yaabaa inuu barbaariyo barbaariyo barbaariyo oo yaraantiisii buu la soo qabsaday inuu marka koriyo tiibaa ku weynaanaysa ta kalena way shiiqaysaa haddama aragta marka dulqaadka isagoo yar hadduu markaysa markaa ti taxallumkaa sameeyo oo uu soo barbaariyo marka dambe dulqaadkiisu waa weynaanaya ma hadda isagoo weyn markaysaga inuu dee bilaabayo taasi waxa weyaan tii kalaa u barbaartay oo dee iska weyn marmar dee waa samayn karaa laakiin dabici markan uma noqon karto laakiin yani khuluqani wuxuu ku iman karaa yaraanta inuu ku barbaariyo isagoo yar inuu marka waxaaan yani koriyo yani markaasay dabeedna marka waxaan yani koraysaa weynanaysa xadiidka lix boqol iyo siddeed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo shan iyo afartan wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi ina allaha rafiiqun yuxibu arifqa ina allaha allah rafiiqun waa dhimirsan yahay oo dhimirsanaan iyo rifqi buu u saaxiib yahay yuxibu wuxuu jecel yahay alrifqa dhimirsanaanta wax la dhimriyo oo la sahlo fil amri kullihi umuuraha dhammaantood in la sahlo oo la fudaydiyo oo la dhimriyo oo la debciyo oo aan la adkayn ayuu allah jecel yahay waxaa laga qaadanaya rafiiq inuu yahay ismu min asmaa illahi alxusna ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya rifqiga in allah jecel yahaa laga qaadanaya oo wax ilaahay aanu adkayn waa inaan la adkayn ee waxaweye la debciyaa oo la jilciyaa oo la sahlaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk